oo god saasay keenayda laakiin ku celcelintaas tirada badana la yska fududeeyaahoo laba maray iskaga celshaan culummadu sida badan laakiin sidaas wey sawaabkii oo marka la yidhaha laxaqsiiyo kelimaddan kelimadu sidaasay macaanida u kale leedahay wadmumana god oo god maca lusuumi laasimid la jirkeedna god fimrur bihi ninkiiuu soo maray wajalla waa guuray wadaalika jallahaasuna midlu jalaa waa rartay oo kale weeye horta sharaxa badhudiinka dhexdiisa aan maraynay ee la soco meesha aan maraynay waxaan maraynay hadalka uu yidhi badhudiin walamaa faraqa markuu ka soo jeestay oo dhammeeyey musannifka min dikri maa kii la sheegidiisa nadara uu naadir noqday kasru cayni mudaaricihi mudaariciisa cayntiisa la hoos dhigiddiisa min facala facala xaggeeda xaala uu ka ahaaday facalihii almudaacafi la laalaabay mudaacafkii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 shaka fi اlmri yashuku ah, idaa taradada fiihi markuu ku shakiyo weyo ku taradudo marka shaka yashuku uu ku imanayo wa abba waa diyaargaroobay lidahaabi tegidu u diyaargaroobay waxaad tidhahdaa abba abba masderkeeda mudaarica laga dhalaaliyey cayntiisa damba u laasim abba waa diyaargaroobay ya-ubbu waa diyaargarooba waxaad tidhahda waa facala mudaacaf laasim ah shaad khaalisa ah yafculu ku shaadoobaydhe adda waxaa kaloo la ydhaha adda ilayhi waa u hiloobayna waa la ydhaha adda ilayhi waa u hiloobay yaubbu waa u hilowlah waa u hilooba macnaa aad u jeclaaday mar inuu arko yaubbu asluhu yabubu ahaa asluhu yabubu waa shaadda ay ahayd fiiri laakiin gabayga ayaa labadii daalo isku idqaamneed midna wuxuu ku dhammaaday sadrigii beydka midna waxaa ka bilowday cajuskii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 xayawaankiyaa digeeyo diga dhigay alla alxayawaanu dhig asluhu alaala ayuu ku yidhi asluhu tacsiil wey ficilka asalkiisa ku bara asluhu falala uu ahaa yuu ku yidhi ey raafa tanna waa tafsiir macnaha ah, asluhu halala waa tacsiil ey raafana waa tafsiir ah, kala garo marka hore horta waa kuu asaleyey ficilka asalkiisiiuu ku tusay kadibna macnihiisii ku siiyey ey raafa waa digeeyo digu dhigay wey ah, waa digu dhiga xayawaankii marka ficilka alla ah masterkiisa mudaarica laga soo dhalaaliyey cayntiisa dama u laasim waxaad tidhaahdaa yaulu ah, yahullu lxayawaano xayawaanku waa dheh asluhu yalulu damun dhiig ayaa hadr noqday horaan usoo marnay asagoo dulla la yidhaahdo ficilkan dulla damun oo qaab majhuul loogu dhawaaqa toddoba ficilon soo sheegnuu ka mid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 leenahay marara jalala hababa darara ajaja karara hamama camama zamama saxaxa malala alala shakaka ababa shaqaqa khashasha halala qashasha janana saax labaatana marayna rashasha dashasha falala dalala khababa kamama asasa qasasa ma tahay siddeed iyo labaatan siddeed iyo labaatan waxaa noo dhiman siddeed iyo toban ah, siddeed iyo toban waxaa rabaa ficilka asalkiisana inaad aragto ood asalka u wada celido dhammaan maanta iyo mudaaricba inaad asalka u celido mid walba oo aad maamusho oo haba dhan u gedido waxaa la leeyahay midka labaatan iyo sagaalaad mata ilayhi biqaraabatin mata ilayhi wuxuu ugu tawasulay biqaraabatin bimacnaa tawasala waa ku gaaray wey ah.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 dareersaday biihiya xoog u socday wey soddon iyo kow waxaa la yidhaahdaa sajababnuhu calooshiisiya baxday calooshiya shubantay ah, calooshii ayaa saxrada inta jilcday ay xoog u baxaysaa saja waa siin iyo jiim laba jiimaa isku shidan kii hore wuxuu ahaa ha iyo laba jiim oo isku idqaaman kana waa siin iyo laba jiim saja batnuhu dheh saja batnuhu yasuju caloosha ayaa baxaysa yasuju yasuju asluhu yasjuju soddon iyo labo dheh axarajulu ninkiyaa qofocay axarajulu ninkiyaa qofocay axarajulu waa hamso iyo laba xa oo isku idqaaman hamso iyo laba xa oo isku idqaaman axarajulu ninkii waa qofocay yaa uxu dheh asluhu ya xuxu idaa sacala waa markuu qofoco soddon iyo saddex waxaan ka dhigaynaa sakhatiljaraaadu ayxiya dabada dhulka ku mutay ah, jaraadu sakatiljaraadu jaraadu waa siin iyo ka laba isku idqaaman ah, siin iyo laba ka oo isku idqaaman sakatiljaraadu ayxiya dabada dhulka ku mutay si uu ugu ukumeeyo dhulka oo ukuma ugu reebo jaraadu waxaa leedahay tasuku tasuqu asluhu tasququ idaa harasad danabaha fi lardi waa markay dhulka dabada ku mudato litabida si ay u ukumaydo soddon iyo afar waxaa la yidhahdaa addal baciiru waa hamso iyo laba daalo isku idqaaman daal aan dhibic lahayn iyo hamso addalbaciiru neefkii neefkii geel ayaa ololay marka maaragtay dhawaaqa uu dhuunta ku cel u leeyahy neefkii geelaha a ololayda maahan maaha maruu leeyahay lama rabo taas ee maruu intuu ku celcelina codka uu leeyahay markaa markaasoo kale aadu waxaa dhacda geeli hal laga